ما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaa mahad iska leh allah subxaanaه wa tacaala noo yasiray mar kale inaan soo booqanno walaalahaya reer fastros magaaladan fastros ee sweden ka mid ah waa intii bishan waa ziyaaradii labaad waa booqashadii labaad booqashooyinkii horena sannado ka hor bay ahaayeen intaana waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis inaan isugu nimaadno oo aan isxasuusinno alle subxaanahu wa tacaala inaynu ilaahay isxasuusinno inaynu geerida isxasuusinno inaynu wixii inoo dan ah isxasuusinno kitaabka ilaahay maadaamay nahay dad muslimiin ah inaynu isxasuusinno sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu isxasuusinno ilaahay qur'aanka kariimkaa wuxuu ku leeyahay wadakir faina adikraa tanfacu lmu'miniin xusuusi xusuustu waxay waxtar sida aada maqasheen kelimaddu maanta waxay ku saabsan tahay qaybtan hore qiyaamada adoo arkaya oo kale waxa ugu wanaagsan oo laga arkaa qiyaamada adoo daawanaya oo kale oo indhaha ku daawanaya waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qur'aanka kariimka ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii doonaya qiyaamada inuu arko ha akhriyo suuradda ida ashamsu kuwirat iyo ida asamaau nfatarat laba suuradood oo ku jira weeye juzcama labadaas suuradood ha akhriyo wuxuu arkayaa oo u muuqanaysa qiyaamadu siday u eg tahay ayuu arkayaa qur-aanka oo dhanna qayb ka mid ah waxay ka sheekaynaysaa qiyaamaha iyo mustaqbalkeenna adduunyadan inta aynu joognaa waa waqti kooban oo aada u yar waqti yar weeye waqtiga intiisa badanna waa aakhiro kadibna soo noolaynayaa kadibna xisaab baa jirta kadibna janno ama naar ayaa dadku say u dhan yihiin u qaybsamaya intaanan marka u gelin masaa'isha ku saabsan qiyaamada iyo geerida ka horraysa waxaan isla akhrin doonnaa aayaadka qur'aanka qaar ka mid a ah oo inoo tilmaamaya qiyaamaha waxa dhici doona iyo sida ay tahay iyo geeridu sida ay ku imaanayso suurad nebigu calayhi salaatu wasalaam jimco walba mimbarka uu ka akhrin jiray ayaa jirta oo dadka uu ku xusuusin jiray geerida iyo qiyaamaha iyo waxa dhici doona inay kuwaana qaataan ilaahayna subxaana wa tacaala qalbigooda u furo dhegahoodana ilaahay subxaana wa tacaala u furo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa inuu dhegaheenna iyo qalbigeenna u furo acuudu billahi min ashayطaani اrajim bismi اllahi اraxmani اraxim الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبهرة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولخلقنا الإنسان ونعلم ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان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 wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa wlaadukum can dikri illah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون marka kuwa ay mashquuliso oo hamigooda tahay ilmo iyo xoolo adduunyadan la ysku haysto kuwaasu waa khasaareen rag iyo dumar waxay yihiin faulaa'ika hum اlkhasiruun ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu na farayaa adduunyadan inaanay nahodin falaa tagurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yagurannakum biاllahi اlgaruur ina الshayطaana lakum caduw faاttakiduuhu caduwa إنما يدعو حزبه ليكونوا ليكونوا من أصحاب السعير marka shaydaan un baana adduunyada dadka ku hodaya xoolaheeda waktigeeda inay waktiga iskaga lumiyaan inay iyada ku mashquulaan inay iyada keliya ku fekeraan inay iyada keliya ku hamiyaan inay iyada darteed isu dilaan isu laayaan dhiig u laayaan dhiig u daadiyaan waxaasoo dhan waxa weye adduunyada ilaahayna waa nooga digay ma istaahisho waa masalada koowaad masalada labaad waxa weeye waxaa ilaahay nagu farayaa aayaadkan iyo aayaadka la midaba inaynu u diyaar garowno adduunyadan wakti dhow inaynu ka tegayno oo geerida inay imanayso aayaddii hadda waa maqlayseen waja'at sakrat lmawti bilxaq moodkii baa kugu soo degay xaq buu ku yimi qof walbana waa ku imanaya yar iyo weyn kuwa yar yar baa dhimanaya hal sano jir laba jir toban jir labaatan jir soddon jir afartan jir lixdan jir kullu waa la dhimanayaa geeridu way u wada imanaysaa rag iyo dumarba marka uu diyaargarooba in loo diyaargaroob oo inuu imanayo la og yahay ayaa loo baahan yahay si aadan maalintaa ugu kadsoomin oo aadan maalintaa ayan kugu noqon kadis waxaa la rabaa inaad ku sii fekerto saas darteed buu ilaahay qur'aanka ugu badiyey oo ugu daray nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam uu ina yidhi akfiruuhu min dikri haadimi laddaat akfiruu badiya min dikri inaad xustaan haadimi laddaat kii macaanka kala goynayay oo qofkii suu adduunyadii u raqayo u cabayo ayaa geeradu ku imanaysaa markaasi ka kala goynaysa mawdku ma yaqaan aabbe iyo hooyo iyo walaal iyo xoolo iyo alaab baa ii taal iyo iskuol baa ii kala dhiman iyo secondarygii maana dhammayn jaamacaddii baa iga kala dhiman tahay shaqadii baan ma ku kala barnahay waxaas ma yaqaan mawdku waqtigaagu markuu yimaado waa ku kala goynayaa aakhirada aadaysaa marka kaa u diyaar garooba ayuu na leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saas darteed buu wuxuuna faray nebigu dariiqii buu noo sheegay wuxuu yidhi ihamsan qabla khamsin iqtanim war ka faa'iidayso khamsan shan ka faa'iidayso qabla khamsin shan kale intaanay kugu soo degin shan kaleeto oo daba taal intaanay kugu iman ka faa'iidayso shabaabaka qabla haramik dhallinyarannimadaada ka faa'iidayso inta aanay waayeelnimo iyo da' kugu iman maxaa dhacay dhallinyaronimada xoog baad leedahay waad cibaadaysan kartaa waxbaad baran kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayaad ku dadaali kartaa waad soomi kartaa waad salaadi kartaa salaad badan qur'aan baad akhrin kartaa laakiin haddii aad da' noqoto oo tabartu yaraato oo aad gabowdo oo indhuhu xumaadaan oo aad kici kari weydo oo socon kari weydo oo masaajidka aadi kari weydo markaasoo kale itaal ma lihid tabar ma lihid wakhtigaa ha sugin inta aad yar tahay ka faa'iidayso inta aad dhallin yar tahay rag iyo dumarba cibaadada ka faa'iidayso waa qalad siday dadku u fahmaan dhallinyarada intaan nahay ma cibaadaysanayno oday markaan noqdaan cibaadaysanaa qalad way iska jir arrinkaas ka digtoonow arrinkaa gabarya intaa yar tahay cibaadayso salaada badi qur-aanka badi dikriga ilaahay badi waa intaa yar tahay haddaa weynaato oday noqoto waxba ma qaban karto iqtanim khamsan qabla khamsin shabaabaka qabla harami waa dhallinyaranimadaada inta aad yar tahay ka faa'iidayso oo geeridu intaanay kugu iman ka faa'iidayso wa sixataka qabla saqamik wa sixataka caafimaadka ka faa'iidayo inta aan cudur iyo xanuun ugu soo degin xumad hadday ku qabato madaxaad duubanaysaa oo seexanaysaa sax sow ma ah ma tukan kartid ma cibaadaysan kartid ma soomi kartid haddii xanuun kugu yimaado haddii cusbataa lagu jiifiyo haddii guriga aad jiifato oo xanuun ku hayo meelna ma aadi kartid waxna ma qabsan kartid sixataka qabla saqamik marka caafimaadka ka faa'iidayso waktiga aad haysato caafimaadka ayaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato wa hinaaka qabla faqrik hinaaka xoolaha markaa haysato sadaqayso marka lacagtaa haysato sadaqayso wakti baa imanaya aadan waxba haysan lacagna aadan haysan hal koroonna aadan haysan boqol karoonna aadan keri karin ayaa imanaysa wa firaaqaka qabla shuqlik wa firaaqaka firaaqa waktigaa haysato wakti firaaqa haysataa oo aadan wax waajibo shaqaa ama iskuula ama daraasaa ama shaqaa aadan qabanayn maxaad samaynaysaa meelaha iska fadhiisanaysaa meelaha iska ciyaaraysaa bani iyo waxaad iska ciyaaraysaa lacib lacib iyo lahw keliya miyaa maya waa inaad ka faa'iidaysataa waktigaas wax barataa aakhira uga faa'iidaysataa caamal saalixa aad kordhisaa acmaal saalixa aada uga faa'iidaysataa wa xayaataka qabla mawtig inta aadan dhimanna ka faa'iidayso oo waxaad uga faa'iidaysataa noloshaada nolosha intaad haysato ayaad shaqaysan kartaa marka sidaas bu nebigu calayhi isalaatu wasalaam noogu booriyey inaynu geerida u diyaar garowno masalada saddexaad waxa weeye waxa uu idinka tegey laba wacdiyaan idinka tegey naaiqun wa saamitun mid hadlaaya iyo mid aan hadlahayn caamusan labadaasaa idinka tegey laba wacdi waay oo kuu jooga qof walba festros joog stockholm joog soomaaliya joog labada wacdi way kuu joogaan maxay yihiin labada wacdi ama annaatiqu fa huwa alqur'aan qur'aanka kariimkaa wey waa hadlaya sidii hadda oo inoola hadlayay qur'aanka ayuu kuula hadlaya waa ku xusuusinaya wacdi weeye wa ama saamitu falmowt falmowt geerida waa wacdi aamusan wey hebel baa dhintay heblaayaa dhimatay allah anigana waa sigtay waa dhiman lahaa soo maa amba maanta waa dhiman karay soo maa sidiisi markaan sameeyo isaga waxma samaysan karo wacdi wey qabriga markaa aragto janaasada markaa aragto qofka la wado markaa aragto la dhaqayo oo adduun ka tegay adigana waxay ku tahay wacdi arrinka afraad waxa weeye oo aynu wax isku xusuusinayno walaalayaal aayaadkaas haddaynu wax ku darayno waxa weeye inaad waktiga dheeraysato adduunyada isku hilmaanto waxaa la yidhaahdaa tuulu lamal rajo dheer aniga ma dhimanayo aniga waktigaygu waa fog yahay waxaan samaynaa berri waxa saa dambe waxa sanadka dambe waxa samarka dambe waxa qaara ku ohanay samarka dambe ma gaari horta ma ogtahay inaad samarka dambe gaarayso winterka inaad gaarayso ma ogtahay ma gaaraysaa marka hadda inaad berri dhimanayso oo kale ayaa la rabaa inaad u xisaabtanto oo camalkaa dhamayso saalix ah oo aadan sugin maadamaan soo xajin doonaa sanadka saddexaadaan soo xajin doonaa cumrada waxaan aadi doonaa laba sano kadib markaan weynaado xooga miyaa ku sugaaya geerida ma ku sugaysaa duululamal baa la yidhahdaa waxaas oo kaleeto duululamal waa rajo dheer adiga geeridii baa kaa hor imanaysa dhag imisaa isagoo soconaya oo leh sanadka dhammaan samayn doonaa waxaas iyo waxaas halkaanuu ka baxay gaari buu qaatay wuxuu u socdaa stockholm gaarigii baa jidka ku gadoomay waa dhintay qofkii aakhiru aaday maca asalaama subaxdiina waa la aasay waana lagu kala tegey xoogaa xanuunaa qabtay isbitaalkaa la geeyey isagoo meydaa laga soo qaaday waaba la dhaqayaaba qofkii lahaa saanaan samayn doonaa kanaan samayn doonaa kanaan dhisi doonaa waxaasaan yeeli doonaa marka tuululamal iska jir camalka saalixa hadda samay wax ma sadaqaysan kartaa hadda sadaqayso wax ma tukan kartaa hadda tuko qur-aanka ma xifdin kartaa hadda xifdi hadda bilow ha sugin berito saa dambe sanadka dambe bisha dambe ha isdhihin duululamal baa la yidhaha waxaas shaydaanka da'hum wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun gaalada ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye rajo dheeraysanayaan rajada markaa ayaa la dheeraysan arrinka afraad waa shanaad waxa weeye nebigu calay slat salaam uu xusuusin jiray dadka in geeridu ku soo degaysa habeenkii markii gelinka dambe tahay ayuu dadka kicin jira ayuha nnaas udkuru llah udkuru llah jaءat araajifa tatbacuha araadifa war geeridii waa timi qiyaamadii waa dhacday waa kacday war ka kaca ilaahay xusa ayuu odhan jiray nebigu calayh salaatu wasalaam dadka ayuu xusuusin jiray maxaa dhacay geeridu berri oo kale la tahay ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu ma qadamat ligadin واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما قدمت لغد غد maxaa la yidhahdaa luqada carabiga berri waay berito qiyaamadii berito waltandur nafsu maa qadamat ligadin berito berito maxaa naga xiga caaw caawa naga xigta marka saas wey caawa arrinka lixaad waxa weeye walayaal aayaddu waxay shaartay waja'at sakratu lmawti bilxaq waa geeridu markay ku soo degto gabadhii quruxda badnayd oo timaha qaawisay oo surweelka jiniska xiratay geeridii baa ku soo degtay wiilkii isqalloocinaya timaha dheeraystay surweelkana gadaal ka siibay salaadna aan aqoon qur'aanna aan aqoon geeridii baa ku timi ja'at sakratu lmawt kii ribada cunayay xaaraanta cunayay khamrada cabbaaya meeshuu doono iska maraya ilaahay aan xusihayn waja'at sakaratu lmawti bilxaq kuwaasoo dhan mid ka fikira geerida ma aragteen fannaan hebel waa dhintay fannaanad hebel waa dhimatay ja'at sakrat lmawt geeridii waa kusoo jirta meel ma ka aadi kartaa maya oo xoolo badan uu leeyahy geerida muu iska celiyo malake mawtka muu yidhaahdo aniga naftayda ha qaadin adduunyadan rabaa ina maxaa dhaca oo u arag oo u cibaadaysamay rag iyo ho ilaahay idin faray ka soo ba inaad ilaahay la kulmaysaan berrito inaad ilaahay arkaysaan waltandur nafsun maa qadamat ligadin maxaad geysateen kulu nafsin daa'iqat lmawt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba geerida way dhadhaminaysaa buu leey ilaahay subxaana wa taala naf walba boqor ha ahaado shaqaale ha ahaado gabar dheer ha ahaato mid kaleo wiil isqalloocinaya ha ahaado qof walba mid caasiya iyo mid daa'ic ah labaduba geerida way dhadhamin naf walba geerida way dhadhaminaysaa nebiyadii baa dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala geerida naf walbuu ku qoray nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyoonayey ayaa hortiisa waxaa la dhigay weel biyo ah baaquli ay biyo ku jiraan qabow markaa gacantuu gelinayay markaasuu wejigiisa saarayay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah للموت سكرات إن للموت سكرات ayuu odhanaya nabigu alay slam mowtku wuxuu leeyahay xanuun xanuun iyo sakaraad buu leeyahay maxaad ka malaynaysaa nebiga calayh salaatu wasalaam markay gabadhiisii usoo gashay faatima radia allahu canha ayay waxay aragtay nebiga alay slam xumadaysan markaasay tidhi waa karba waa karba abaah allah aabbahay maxaa kurbad haysta maanta allah aabbahay maxaa kurba haya bay tihi markaasuu yidhi laa karba calaa abiki bacda alyawm maanta kadib aabbahaa kurba ma arkayo maxaa dhacay jannaat alkhuldi iyo ilaahay agtiisa ayuu u socdaa marka geerida intuu dhaafayo wey haddaad marka geerida wanaag ay kaa horeeyo waxa weeye farxaddaada wey alxamdu lilah farxaddaada geerida waad ku farxi haddii maaragtay aada camal wanaagsan samaysay oo caafimaadkaagii ka faa'iidaysatay oo dhallinyaronimadaadii ka faa'iidaysatay oo cilmi iyo diin iyo salaax uga faa'iidaysatay iyo taacada ilaahay waxa weeye geerida waxaad leedaha marxaban marxaban bilmowt marxaban bilxabiib marxaban bilxabiib aladii taala intidaaru siday dhihi jireen raggii saalixiinta ama dadkii saalixiinta ahaa soo dhowow malakulmowt soo dhowow waxa weeye muddo dheer baan ku sugaay wakhti dheer baan ku sugaay waaba kuu xiisay soo dhowow saasay dhihi jireen maxaa dhacay waxa weeye camal saalixa ah qofku markuu sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kulankiisa ayuu jeclaysanayaa wuxuu noo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka marka ay geeridu ku soo degto laba inay noqonayaan malaka moodku inuu yimaado waxaadhe xadiis dheer qayb baynu ka soo qaadanaynaa nebiga calayh salatu slam waxaa ka wariyey baraa ibni caazib wuxuu leeyahay bara ibn caas insanu lkafiru fi iqbali min alaakhira waidbaari min addunya naزlat calayhi malaa'ikaة min annar macahum macahum kafanu min annar wamasuuxu min annar ثuma yanzilu عalayhi malak اlmowt fayajlis cinda ra'sih wayajlisu almalaa'ikatu cinda maddi basarih wuxuu leeyahy qofku hadduu yahay qof xun oo adduunka camal xun samaynayey oo ilaahay ka cararay salaad ma tukan gabar ma xijaaban xaaraan iskama dhowrin waxa weeye ilaahay subxana wa tacala qof ka cararay soonkii salaadii cibaadadii ilaahay qur'aankii camalkii saalixaa dayacay hadduu yahay faasiqa ama faajira ama gaal ah markii uu aakhiro u socdo oo uu adduunyada ka tegayo waxaa ku soo dega malaa'ig malaa'igtaasoo looga soo diray naarta waxay fadhiistaan meel uu indhihiisa kaga arki karo waxay wataan kafan ay kala yimaadeen naarta kafan ay kala yimaadeen naarta ayay kala yimaadeen kafantaas oo aad u uraysa urkeedu uu qarmuun yahay ayay wataan markaasay xagga ka fadhiisanayaan malakulmowtkii ayaa ku soo degaya markaasuu madaxiisa fadhiisanayaa dadku uma jeedaan laakiin isagu wuu arkayaa malaa'igta wuu arkayaa wuu argagaxayaa malakulmowtku markii loo oggolaado oo ilaahay u oggolaado saacaddii inay dhacday ayuu nafta ka qabanayaa jirkiisoo dhan buu ka siibayaa xanuun buu kaga qaadayaa nafta jirkiisoo dhan buu ka saarayaa meel walbay ka xanuujinaysaa markuu nafta ka qaado ayay waxa u dhiibayaa malaa'igtii xagga fadhiday kafantii bay ku ridanayaan way la baxayaan markaasaa waxaa ka soo baxaya urka adduunka ugu xun qarmuunka adduunka ugu xun ayaa ka soo baxaya markaasay malaa'ig kastay soo maraan waxay leeyihin war qarmuunkan aada sidaan war ruuxdan qarmuunka badan maxay tahay markaasaa waa ibnu fulaan ibnu fulaan ama fulaanah ibnu fulanah ayaa la leeyahay hebel hebel weeye magacyadiisii xumaa loogu yeeraya ama heblaayo heblaayo weeye magacyadoodii xumaa loogu yeeraya markaasay soo qaadayaan samaday la aadayaan samada koowaad markay tagaan albaabkay garaacayaan hanala ka furo maxaa dhacay yaa wadaan naftee baa wadaan hebel hebel baan wadnaa naftiisii ruuxdiisii ayaa la soo qaaday malaa'igta samadu waxay leedahay hebel looma furaayo malaa'igta samada looma furayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma idmin qof xun buu ahaa qof xun bay ahayd gaal buu ahaa faasiq buu ahaa faajir buu ahaa weligiis ilaahay ma xusin weligiis ilaahay uma sujuudin weligiis ilaahay uma rukuucin weligiis ilaahay uma hoggaansamin naftiisa looma ogola samada inay soo gasho ayay leeyihin albaabada samadaa laga xirayaa laa yadkhuluuna aljanna xataa yalija aljamalu في سم الخياط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء albaabooyinkaa samada looma furo qur'aankay ku taallaa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala beeniyey oo dikrigiisa ka tegey albaabada samada looma furo ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nacuudu billahi min dalik markaasay malaa'igtu sii deynaysaa ruuxdiisa way tuuraysaa dhulkay ku soo noqonaysaa shirkii bay kusoo dul noqonaysaa qofkiio la qaaday oo meydkiioo la qaaday xaggee loo wadaa waxaa loo wadaa qabrigaa loo wadaa waa la sidaa dadku waxay ku sidaan gacmahay ku sidaanoo garbaho u saaran yahay waa la wadaa naftiina way dul socotaa markaasay leedahay yaa waylaha yaa waylaha ayna tadhabuuna biha war xaggeed u wadaan hooggiisa xaggeed u wadaan hooggiisa xaggeed u wadaan xaggeed u wadaan war xaggeed u wadaan qabrigii baa loo wadaa qiyaamadii baa loo wadaa laakiin wax ka horeeyaa ma jiraan camal saalixa kama saas darteed ayay leedaha war xaggee u wadaanay war xaggee u wadaanay qabriga markii la geliyo ayaa waxaa u imanaya labadii malag labadii malag baa u imanaya markaasay leeyihiin man rabbuka maa diinuka maa nabiyuka markaasuu ha laa adri laa adri laa adri buu ku jawaabaya ma garanayo ma garanayo diinta aad maxay tahay ma garanayo islaamku maxa ma garanayo rabbigaa yuuy ma garanayo nebigaaga yuuy ma garanayo markaasay leeyihiin waxba ma ogid adduunka intaad joogtana waxba maadan ogeyn haddana wax ma ogid awalna wax maadan ogeyn madaxa ayay waxay kaga dhifanayaan bir adduunka oo dhan waxaa jooga xayawaanaadka bahalaha dameeraha farasyada kullu way maqlayaan qayladiis iyo dhawaaqiis bani aadam keliyaan maqli kara cadaabka la cadaabayo xayawaanka dhan wuu maqlayaa laakiin bani aadamkuma maqlayaan iyo jinniga iyo insku halkaasaa looga tegayaa daaqad waxaa looga furayaa naarta waxaa u imanaya qof fool xun oo uraya oo aad u qarmoon ayaa ura u imanay markaasuu leeyahy may taqaan markaasuu leeyahy kuma aqaan wejigaaguna weji shar weey kuma garanayo markaasuu leeyahy anaa camaluka sayi camalkaagii xumaa baan ahay haddaadan i garanayn hadda i garo camalkaagii xumaa baan ahay xaaraantii aad cuntaanahay beentii aad sheegtaanahay zinadii aad sinaysataanahay xaaraantii aad cuntaanahay dhiiggaad gashaanahay beentaad sheegtaanahay xantaa xamataanahay wixii camal xumaa ayaa lagu soo suurayay oo qarmuun lagaaga dhigay wa yabqaa macahu camaluh xadiiska kale markuu leeyahay halkaa camalkaa kula joogo qofka kalena ee mu'minkaa markii geerida uu ku socdo wuxuu yidhi ida kana almu'minu fi iqbaalin min alaakhira waidbaarin min addunya naزlat calayhi malaa'ikaة min aljanة macahum kafanu min aljanة waxanuuط min aljanة xatى yجlisuu minhu mad albصr ثuma yanzil عalayhi malak اlmowt فيجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الطيبة أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضوان الله اخرجي إلى رضوان الله اخرجي إلى رب غير غضبان wuxuu leeyahay hadduu qofka markaa mu'min yahay qof wanaagsan yahay rag iyo dumar wuxuu noqdaba malakal mowtku madaxiisu soo fadhiisan malaa'igta jannada ee naxariista ee wejigoodu nuurayo ayaa ku soo degaya xaggaase kalay fadhiisanayaan meel uu ka arki karo waxay wataan kafan bay wataan jannada ay kala yimaadeen udug bay wataan jannada ay kala yimaadeen markaasay sugayaan nafta markuu malakulmowt ka qabto ayuu wuxuu leeyahay naf yahay wanaagsan naf yahay tayibada ah naf yahay udgoon ilaahay raallinimadiisa u soo bax ilaahay jannadiisa u soo bax soo baxoo si tartiiba ah u soo bax markaasuu ka soo saaray naftiisa tartiib ayuu ka qaban malakul mowt markaasay malaa'igtu ka qaadanaya samadaa la geynayaa markaasaa waxaa ka soo baxaysa carafta ugu wanaagsan maxay dhacay carafta uga soo baxday maxaa dhacay liannahu ilaahay buu addeeci jiray ina allaha yuxibu atawaabiin wayuxibu almutatahiriin wuxuu ahaa kuwa toobadkeen ka badan wuxuu ahaa kuwa aakhira ku fekera wuxuu ahaa kuwa camalka saalixa sameeya wuxuu ahaa qof ilaahay u toobadkeena wuxuu ahaa qof daahira oo ilaahay u tahaaraysta wuxuu ahaa qof mar walba weyse qaba in allaha yuxibu tawaabiin wayuxibu almutatahiriin markaasaa waxaa ka soo baxaysa caraf adduunka o dhan malaa'igtu ay oranayso oo waxaan insiga iyo jinniga ahayn oo dhan carafteeda ay arkayaan markaasay leeyihiin war waa maxay naftan dayibada ah war naftan udgoonka badan maxay ahayd markaasaa la leeyahay waa hebel hebel ama heblaaye heblaaye ayaa la leeyahay samaday la tegayaan albaabka qaraacaya malaa'igta samada ilaalinaysa ayay leeyihiin yaa wadaan hebel hebel ayaana wadna ama heblaaye heblaayo magacyadii si wanaagsanaa bay ku sheegayaan markaasay le in loo furo ayaanu idin u haysanaa rabbi subxaana wa tacaala ayaa u idmay markaasay malaa'igtu sii sagootinaysaa samada koowaad samada labaad samada saddexaad samada afraad samada shanaad samada lixaad samada toddobaad korkeedaa la geynayaa markaasuu ilaahay la hadlayaa wuxuu leeyahay addoonkaygi amase addoontaydii maa nafteedii soo qabateen ilaahay uu ka og yahay markaasuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala uktubuu cabdii fii cilliyiin kii hore meesha lagu qoray fii sijiin kan waxaa lagu qorayaa fii cilliyiin liiska ha lagu qor uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa liiska ahlu jannada waa liiska ilaahay ka raalliyahay waa kan qur'aanka ilaahay ku sheegay kalaa ina kitaaba alabraari lafii cilliyiin wma adraaka ma cilliyuun كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون halkaa loo tartamuu leeya ilaahay subxaana wataala fii dalika falyatanaafas almutanaafisuun maaha in lagu tartamo qabyaala maaha in lagu tarta waa reer hebel iyo nagaa reer hebel maaha in lagu tarta wa heblaayaa iga aroos fiicna idan ahaan heblaaya ka aroos fiican heblaayo arooskeeda hoteelkaa lagu dhiga aniga arooskayga hoteelkaa lagu dhiga heblaayo arooskeeda fanaan hebel baa ka ciyaaray aniga arooskayga fanaan hebel baa ka ciyaar maaha waxaa tartanku waxaas maaha wa fii dalika falyatanafas almutanafisuun taasaa loo tartamaa buu leeya ilaahi subxaanah wa tacala tartanka dhabta ah taas wey halkaa u tartama haddaad wax tartamaysaan meeshaasaad u socotaan meeshaasaad tegaysaan maxaa kaa horeeya maxaad gaysatay maxaa salaada maxaa soonah maxaa sadaqaah maxaa xajah maxaa cumraah maxaa biru birulwaalidaynah maxaa waalidiin ixsaan falidah maxaa masaakiin wax u tarah maxaa carabkaaga cesho ah maxaa dadku ay kaa nabad galaan ah maxaa xanta dayn ah maxaa beenta iska dhawrid ah maxaa xaaraanta iska dhawrid ah maxaa gabadhay xijaabkaaga ah maxaa wiilow salaadaada ah maxaa qur'aankaaga ah taas weeye tartanku halkaasaa lagu weydiin laakiin anaa xoolo badnaa aniga hoteelka hebel baa la tegay aniga gurigaygu saas u eg yahay an laa yusaawi shay waxba kaasuu kuma filna wax u taraayo male la weydiin fii dalika falyatanaafas almutanaafisuun إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون فيهم نظرة النعيم وجigooda ayaad waxaad ka arkaysaa dhalaalka iyo quruxda iyo udgoonka ka soo baxaya iyo si wejigooda u dhalaalayo oo ilaahay u qurxiyey maxaa dhacay waa dadka ilaahay subxaanaه wa taعala طaacadiisa raacay taasuu leeyahy ilaahay subxaanaه wa u tartama taasaa la rabaa inaad u tartantaan walaalayaal waxaa jira nebigeenna calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi reer bani israa'iil ka warrama reer bani israa'iil ka warrama oo warkooda ka sheega walaa xaraj wax dhima ma leh hadday shareecadeenna waafaqdo waxaa laga sheegayaa maxaa dhacay wuxuu yidhi cajaa'ib bay arki jireenoo wax badan oo yaab leh ayaa soo maray nebiyo badan ayaa ilaahay ka soo saaray qisooyin badan oo yaab leh bay lahaayeen nimankan reer bani israa'iil waagii hore marka wuxuu yidhi waxaa jiray masalan qolo ka mida ah ayaa waxay tageen qubuuraha markaase waxay yidhaahdeen aan laba ragco tukanno oo ilaahay aan barino qof meelahan ku jira qubuurtan ku jira inuu inoo soo nooleeyo ilaahay markuu inoo soo nooleeyo bal aynu weydiino waniyo maxaa see wax u jiraano bal waran marka waxay laba ragcay tukadeeno ilaahay subxana wa tacaala bay baryeen markaase ilaahu qof noo soo noolay dadkaan meydkaa meesha ka mid a ah oo aan maaragtay warsanno ku cibro qaadan markaasaa qof baa qabrigii intuu ka dilaacay buu soo baxay isagoo ololay qofkii madaxa markuu la soo baxay ayuu wuxuu yidhi addoommayo maxaa iga rabtaa boqol sano ka hor baan dhintay weli mawdka kulaylkiisa igama degin boqol sano ka hor ayaan dhintay mawdka kulaylkiisina weli waa hayaa iyo geerida kulaylkeedii maxaad iga rabtaa ilaahay ii barya inuu ilaahay sidaydii igu celiyo oo xaaladaydii ilaahay subxaana wa tacaala ugu celiyo geeridu marka walaalaya yaabkaasay leeda qubuurta war baa jira nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray laba qabri isagoo qubuurtii ag maraya ayuu wuxuu yidhi labadan qabri waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fi kabiir wax weynna laguma cadaabayo ama axaduhumaa fakana yamshi binamiima fakana yamshi binamiima amaa midkood namaan buu ahaa warkuu dadka u kala qaadi jiray hebelow hebel saasuu yidhi ma maqashay hebel inuu saas yidhi hebelna inuu saa ku yidhi ama inuu saa idinka sheegay ma maqashay ayuu dhihi jiray heblaayo waxaas iyo waxaasay heblaayo tiri aniga ma rabo inaan wax sheegee hebel iyo heblaayo saasay sheegaayeen warkay qaadi jireen ama alaakharu fa kaana laa yastatiru min albowl midka kalena wuxuu ahaa mid aan kaadida iska dhowrin ahay dhallinyaro iska jira kaadida alla iska dhowriha meelaha gaalada laysla taago taha wakaalada lagu siiyo meesha oo ay kugu soo duushduusho caruurta iskoollada aadaya waa inay islaamka bartaan iyo aadaabtiisa waa inay bartaan kaadida waa inaanay isku daadin waa inaad ka istijootaa kaadidada waa inaanay kugu soo faniinin kaadidu yay kugu soo faniinin jirkaaga yay gaarin dharkaaga yay gaarin markaad xaajo gudatana si fiican uga istinjoo oo warqadda iyo biyaha kullu israaci oo nadiifi oo ilaahay subxaana wa tacala dadka daahirka ah ee daahiriinta ayuu jecel yahay alla subxaana wa tacaala ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutaahiriin mutaahiriintaas waxaa la yidhi dhagaxa iyo biyaha isku dari jireen saas darteed baa ilaahay u jecla inay iska dhowraan marka ninkaa wuxuu yidhi kaadida iskama dhowri jirin cadaabulqabriga ugu badan wuxuu ka yimaadaa inuu ka yimaadaa qofkii doonaya cadaabulqabri inuu ka nabad galo kaadida aada ha isaga ilaaliyo meeshaanna waxaa la dhegantihin dadaan kaadida aada isaga dhowrin oo najaasada aada isaga dhowrin oo najaasada aan eegin oo waxoo dhami najaasa yihiin marka musqulahooda xataa haddaad gashaan aada isaga ilaaliya oo aada maaragtay meesha isaga dhaq oo iska habay arrintaas iyo ku soo gaari kaadi iyo ku soo gaari nebigu alay sla uu labadan qabri kaadi baa loo cadaabayaa midkood midka kalena namaan buu ahaa dadku hadalka u kala qaadi jiray arrinka waxaa ka mid a ah nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa fadhiya ayuu maqlay jug iyo wuxuu maqlay sawaxan iyo qaylo marka wuxuu yidhi haddii aan haddii aanay ahaan lahayn dhibaato laydinka baqayo waxaan ilaahay baryi lahaa inuu idin maqashiiyo cadaabta qubuurta ka socota inuu ilaahay idin maqashiiyo ayaan ilaahay weydiin lahaa buu yidhi walaalayaal dadku markay saa u dhintaan marka oo aakhiro aadaan nolol kalay galeen oo barsakh la yidhaahdo barsakhaasay ku jirayaan ama waa dad ku cadaaban ama waa dad janno ku jira qubuurta ilaa ay saacaddii kacdo wanufiqa fi suur فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون نفخ waxaa lagu dhawaaqay buunkii baa la yeeriyey dadkii qiyaamadiiba loo soo saaraya marka soo baxa dadkii oo dhan kaannahum jaraadu muntashir ayax saa loo daadiyaa u malaynaysa ayax sidaas dhulka ugu saaqay muhطiciina ila daac yaquulu lkaafiruuna haadaa yawmun casir war maanta maalin kulul wey bay leeyihiin gaaladu markaa iyo mujrimiintu ilaahay subxaanahu wa tacala agtooda la keeno marka markaas ayaa buuqa lagu dhawaaqaya oo la soo saaraya dadkii dib baa loo soo saaraya dib haddii loo soo saarana xisaabtii baa la imanaya maxsharkii baa la imanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii awaliinta iyo aakhiriinta meel baa laysugu isugu keenaya قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى miiqaati ywmi macluum ballan ilaahay dhigay baa la isugu keenayaa ballantaa marka la dhigo aad baa loo kululaynaya qoraxdana hoos bay dadka ugu soo degaysaa konton hamsiina alfa sanatin konton kun oo sano ayaan lalama hadlayo konton kun oo sano خمسون ألف سنة yowmin kaana miqdaarahu hamsiina alfa sanatin lalama hadlayo juq looma odhanayo kulaylkaasuna halkaasu haynayo kurbadaa badanaysa dhibkaa badanaya haraadkaa badanaya dadka mu'miniinta qaarkood ilaahay wuxuu ku haraynaya harkiisa carshiga raxmaanka lagu haraynaya qaarna waa la waraabinaya qaarna ilaahay subxaana watacaala wuu soo dhowaynaya qaarna sadaqadooday harsanayaan qaarna camalkoodii saalixaa bay harsanayaan maalintaas waxa weeye reer hebelow iyo walaalow iyo ina adeerow iyo hooyoy iyo qabiilkaygii iyo waryaa reer tolahayd iyo ma jirto yowma yafiru lmar'u min akhiih وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة kuwaasna waxa weeye wejigooda waa madow yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wejigooda waa madoobeeyey macsidii baa madoobaysay gaalnimadii baa madoobaysay daacad la-aantii baa madoobaysay adduunka ay ku joogeen kuwana wujuuhdoodu waa nuuraya wujuuhun musfira ajbu wejigooda u furan yahay daaxikatun mustabshira waa qoslayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay wax badan ka rajaynayaan maxaa dhacay adduunka intay joogeen maanta weeye marka addoon yahow iyo addoon yahay haddii aad doonayso maalintaa inaad noqoto kuwa qoslaya ee faraxsan ee wejigoodu nuurayo haddaad doonayso maanta ayaad jaanis ka haysataa alyawm cindaka aljanis alyawm today you have the chance maanta ayaad janis haysataa tomorrow no jaanis berrito janis ma jiro maanta ayaad janis haysataa maanta ka faa'iidayso ilaahay u toobad keen salaada xifdi wakhtigeeda ku tuko xataa qabow iyo kulayladhata masaajidka aad daacada ilaahay ilaali waalidiinta u ixsaan fal gabdhaha u xijaabta cawradiina astura fitnadiinna astura ragga ajaanibta ka astura ilaahay qof aanu u bannayn oo aan ninkaaga ahayn yuu arag jirkaaga yuu arkin haddii kale waa lagugu cadaabi yowma alqiyaama waa lagugu cadaabi ilaahay ka baqa dad yow muslimka ilaahay ka baqa adduunyadan kuma waaraysaan adduunyada waa ka tegaysaan berri waa dhimanaysaan ilaahay ka baqa ilaahay u noqda ilaahay u carara ilaahay u toobad keena wuu aqal jecel yahay ilahay dadka soo toobad keena ilahay dadka usoo soo noqdo waa jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jecel jecelyaha waa soo dhoweeya camalkoodii xumaana camal wanaagsan buu ugu bedelaa marka ilaahay u toobad keena dhammaanteen aan ilaahay u toobad keenno ilaahay aan u noqonno geeridu hadday timaado cid wax inoo taraysaa ma jirto ilaahay keliyana u noqonaynaa ilaahay subxaana wa tacala ka baqno xisaab baa markaa dhacaysa dadka waa la xisaabinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waa xisaabinaya xisaabtana naartiibaa halka soo fadhiisanaysa jannadiina halkay soo fadhiisanaysaa labadiba waa arkaynaa wauzlifat اljannatu lilmuttaqiin waburizat اljaxiimu lilgaawiin waqiila lahum ayna ma kuntum tacbuduuna min duuni illah aaway dadka caabudi jirteen waxaa caabudi jirteen aawey waktiga wixii idinka dhumiye aaw ciddaa raacdeen aawey adduunyada caabudeen aawey oo raacdeen ayaa la leeyahay aynamaa kuntum tacbuduuna min duuni illah hal yansuruunakum aw yantasiruun ma isu gargaari karaan idinka ma idin gargaari karaan fakubkibuu fiiha hum waalgaawuun wajunuudu ibliisa ajmacuun qaluu whm fiiha yakhtasimuun tallahi in kunna lafii dalaalin mubiin allah baadilnimaan ku sugnayn bay leeyihin markaa goorma dee markaa maya waxba tarayso waxba ma tarayso marka aakhira markaad tagto inaad tidhaahdo alla hoogeyga alla hoogeyga baadi baan ku sugnaa markaa waxba ma tarayso kadibna waxaa la marsiinayaa dadka markii la xisaabiyo miisaanka ayaa alaabtoodii loo saaraya ha alqaaricatu ma alqaarica wma adraaka ma alqaarica yawma yakunu nnaasu kalfaraashi almabhuuth وتكون الجبال كالعهن المنفوش فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وميزانkiisi waa khaفiifa camalkiisii camal ma haysho camal xun weeye hoos buu aaday khalaas ilaahay subxaanaه wa tacaala kaa miisaankiisii hadduu khasaaro miisaan saxa loo dhigaya cadaalad ah ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين waxaan dhigaynaa buu leeya mawaasiin miisaan cadaalad ah oo aan cidna u exanayn ayaan dhigaynaa buu leya ilaahay subxaanah wa tacaala wax walbana qofka camalkiisi waa la keena intaa in laeg inta xabad yar oo sonkora ama ciid le wax leeg waa la keenayaa miisaankaa loo saaraya hadduu camal wanaagsan yahay dhinacana loo saara hadduu camal xun yahay xaggaa loo saaraya waxba lagama tegayo marka qof walbow miisaankaas waxaad u diya hadeerba ku dadaal oo ogow kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa dadka lasoo marsiinayaa cala asiraadi waxaa leeya dhammaantiin halka soo mara jahannama ayaa laga gudbayaa qofkay la harto waa nasiibkiis qofkii ka gudbana waa nasiibkiis buundadaas baa la dhigayaa siraadkii ayaa lala fariisinaya asiraado waxa weeye waa buundo naarta kor maraysa dhanka kalena waa jannadii weeye marka qofkii camalkiisu halkaa ka gudbiyo waa gudbaya qofkii camalkiisu gudbin kari waayo halkanuu ku dhacayaa shuluq nacuudu billaahi min dalik qofkii ka gaal camalkiisa halkaas kula dhacaya siraadku wuxuu nebigu alay sla slam adaqu min ashacarati wa axaddu min asayfi seefta waa ka afbadan yahay tintana waa ka dhuuban yahay taasaa la rabaa inaad marto ka gudubto ahay qof walba iyo camalkiis marka qof walba iyo camalkiis wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam dadka u horeeya ee ummaddayda ka mid ah ee siraadka ka gudbaya waxa weeye sida dayaxa dayaxa ayaa wejigooda u hilaacaya xux hal mar bay saa u marayaan sidii hilaacay oo kale camalkoodii fiicnaa ayay ku mareen saasay ku gudbeen kuwa kaleeto waxay noqonayaan qaarkood dad qof farasku aad u dheeraynaya ayay ku marayaan xuf saasay ku gudbayaan dadka qaarkood waxay ku gudbayaan qof aad u dheeraynaya oo ordaya ayay kaga gudbayaan rag iyo dumar halkaasaa la ordaya qof qof kaleeto wuxuu noqonayaa qof xoogaa soconayo tushtushleh oo cuntushlaynaya ruclaynaya ayuu ku gudbayaa mid kaleeto waa soconaya waa daadaamaya inuu dhaco iyo inuu maaragta meesha ku dhaco ayuu ku siganaya mid kaleeto marna waa kufaya marna waa istaagaya marna waa kufaya waa dhacaya markaasu meesha qabsanaya markaasu soo kacaya markaasay naarta wejiga ka leefaysaa markaas ilaahw iga ilaahw iga sabata bix ilaahw iga sabata bix isagoo leh ayuu maarata rafaad ku gudbi oo dhinacna ka gubtay dhinacna wejiga naartu ka leeftay ayuu dhanka kaleeto ilaahay geenaya marka markuu saa u eegayaa uu billah ilaahay baa iga kaa badbaadiyey ilaahay baa iga kaa badbaadiyey ilaahay baa iga sabata bixiyey ayuu leeyahay markuu ka gudbo dhan kale u gudbo qaarna waxa weeye sida balanbaalista balanbaalista maaragtay bahalaha dabka ku daata ee markii faynuuska la shido ama nalka la shido bahalaha balanbaalistaa ee yaryar ee duusha bahashaasoo kale ayay ugu daadanayaan saasay ugu daadanayaan shulul meeshay saas ugu shubmayaan waxbaba maba gudbi karaan siraadkaba markay saa usoo taabtaan bay ku daadanayaan meesha nacuudu billaah malaa'igtii baa meelaha taagan haabta markaasay saa u xaaqayaan qashinka birihiisa oo kale ayay haystaan saasay u xaaqayaan saasay u xaaqayaan naartun baa saa loogu kuus baa loogu xaaqi walciyaadu billah ilaahay naga sibata bixiyo walaalayaal marka siraadkaasaa la maraya maxaad siraadka maalintaa u diyaarsatay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii qof walaalkiisa oo muslima oo mu'minah xaajadiisa dantiisa qumiya ilaahay subxaanah wa tacaala lugihiisa ayuu alle subxaana wa tacaala ku sugaa maalinta siraadka ilaahay lugihiisu ku sugaa walaalkaaga miskiinka walaalkaaga faqiirka walaalkaaga dhibaataysan walaalkaaga danta leh walaalkaaga yatiimka inaa waxaa la rabaa dadkaasoo kale kor u qaado naxariisato dantooda qumiso ilaahay subxaana wa tacala ad ka baqdo oo iimaanna la timaado ayaa loo baahan yahy haddii laga gudbo markaa waxaa dadku u gudbayaan gaaladiina meeshaas iyo mujrimiinta ilaahay ku cadaabaya fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir gaaladu halkaasay ku kuusmayaan naartaasaa lagu kuusi ahlu jannaduna waxay u gudbayaan jannada maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan ilina arag indhana arag falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kanuu yacmaluun afanajcalu كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ilaahay subxana wa tacala jannooyinkaasu siina waliman khaafa maqaama rabbihi jannatan fabiأyi aalaaءi rabbikuma tukadibaan dawata afnan fabiأyi aalaaءi rabbikuma tukadibaan fiihima caynaani tajriyan fabiأyi aalaaءi rabbikuma tukadibaan فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinkaas oo wax walba ilaahay uu dhigay oo aan lagu daalin oo aan lagu cimrin oo aan lagu kaatin oo aan waxba lalahayn saxaro ma leh ma leh qofku xaajo ma leh dan ma leh xanuun ma leh cudur ma leh geeri ma leh odaynimo ma leh habarnimo ma leh islaan ayuu nebigu alay slam wuxuu ku yidhi habruhu jannada ma galaan markaasay oysay oo waa fadhiisatay oo waa qaylisay markaasuu nebigu alay slam adigoo gabar yar ah abaad gelaysaa jannada habar ma jirto jannada ha habar ma jirto jannada habari kulluwaa gabdho yar yar oo wada xuuralciina baa dhammaan gabdhaha mu'minaadka ah oo aad u qurux badan baa ilaahay subxaanah wa tacaala ka dhigi oo waxa weeye dhuuntaa biyaha markay marinayso laga arkayo laga arkayo dhuuxeedana jikubka korkiisa laga arkayo iyadoo toddobaatan maro wadata ayaa toddobaatankaa maro waxay noqonayaan maryo aad khafiif u aho xataa fartiga gacanta saa laysugula qaban karo toddobaatan isku joog ayayna sidataa oo wada dahab iyo may maydhayman iyo adduun ah ayaa ilaahay subxana wa tacaala u geliyay khaymada ay ku jirto gabadhaa mu'minadahay ay fadhido magaalada fistros bay leeg tahay khaymada taandhada keliya ay ku jirto ishaadu intay qabato ayay leeg tahay halkaasay ku jirtaa boqorad weeye waa loo adeegaa waa loo shaqeeyaa ilaahay subxaana jannooyin buu hoosteeda dhigay udgoonka iyo carafta wuxuu leeyahay nebigu calayh isalaatu asalaam low iطalacat imra'atu min alxuur alciin hadday hal gabar oo gabdhaha xuuralciinta jannada ah ay adduunka soo eegi lahayd adduunka hadday saa usoo qooraansato wejiga hadday usoo saarto dabka qoraxda uu dami lahaa iftiinka qoraxda damin lahaa iftiinka qoraxda dami lahaa ha dayax adduunkao dhan waxa way saasay u ifin lahayd waxaa ifin lahayd gabadhaasa eh, wejigeeda keliya ay saa usoo eegto adduunka markaasaad waxaad daba ordaysaa waxaan maarata xaaraan inaad ugu tagto maaragtay dumar xunxuno maaragtay adduunka lagu lagu abuuray ayaad rabtaa xaaraan inaad maaragtay ku raadsato adoo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku diyaariyey idinkoo taa heli kara ayaad waxaad rabtaan salaaddii inaad ka tagtaan xijaabkii ka tagtaan ilaahay subxana wa tacala adduunyada laydinku hodo idinkoo noqon kara xuuralciintii jannada ilaahay subxaana wa inuu idinka dhigo wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii tinteeda keliya hadday u soo saarto tinteeda keliya haddii adduunka usoo bixi lahayd adduunka dhan mugdi buu noqon lahaa tinteeda tinteedasay u madowdahay bayax iyo qorax iyo midna lama arkeen carafteedana masarka u saaran madaxa keliya hadduu maaragtay saa adduunka u iman lahaa carafteeda adduunka waxa joogo dhan gees ilaa gees maaha catar baariis lagu soo sameeyey maaha oo gabadha intay isku shubto bannaanada ay hadhow marayso oo ilaahay subxana wa tacala u diiday oo la yidhi jooji arrinkaas sax maaha bakuur ha isku shubin markaa banaanka marayso catar ha isku shubin markaa banaanka marayso maxaa dhacay jannada ayaa la rabaa inaad ku qaadato jannada ayaa la rabaa ilahay inuu kugu abaalgudo adduunkan waa imtixaan marka waa lagu imtixaanaya waxaa la rabaa in la fiiriyo sabirkaaga waxaa la rabaa in la fiiriyo sidaad ilaahay ugu aaminsan tahay inay dhab kaa tahay iyo daacad iyo in kale ama been been ay kaa tahay ayaa la rabaa in la fiiriyo marka ilaahay subxaana wa tacala halaga boqo geeridiina halkaasaa lagu qalayaa inta mawdkii la keeno mawdkii inta la keeno ayaa leeyahay ahluljanna khuluudun laa mawt yaa ahla الnaar khuluudun laa mawt dadka naarta ku jirow maanta saasaad weligiin u noolaanaysaan u waaraysaan ma jirto dhimasho dadka jannada ku jirow sidaasaad ku waaraysaan dhimasho ma jirto labada qoloba qolo walba ilaahay halkaas uu qadaray ayay ku noolaanayaan marka walaalayaal waxaa laynooga baahan yahay inaynu ilaahay u toobadkeenno ilaahay dariiqiisa aqoonsanno inaynu saa isugu naseexayno waa waxa ilaahay wa watacala ina faray ilahay waxaan ka baryaynaa quluubteena inuu nooleeyo ilahay waxaan ka baryaynaa aakhira inuuna xusuusiyo ilahay waxaan ka baryaynaa kitaabkiisa sunnada nebigiisa calayh isalaatu wasalaam kuwa kuwaana qaata inuu ilaahay naga dhigo ilahay kuwa daacadiisa u noqda inuu ilaahay naga dhigo allahuma aamiin sala allahu cala nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaa su-aala oo dhan gadaal hadallada hadala dambe hadda dadku hadda soo tukadaan nasashaa la gelaya soo maha salaada casr markii la tukado بسم الله الرحمن الرحيم شيخا كلمة قيمة عليه قيامها كان يكون إلهي سبحانه وتعالى الإنسان حضرات قرآنكم قيام الله ما يرى الله إن يدعو برحمة نفسه وسعى waxaynu geli doonaa wakti nasashaa ah. kabacdi waxaynu isku soo noqonaynaa marka salaada waxaan markaasi gelaynaa muxaadaradii labaad insha allah mudaakirin su-aaluhu waxay noqon doonaan jawaabahoodu kabacdi marka muxaadarada labaad maarka insha allah marka imisaynu shantiyo barka okay miya yah shantiyo barka okay waktigay soo gashaa la tukanaya hadday shantiiyo rubi soo gasho waa tukan karnaa marka iska tukada shantiiyo rubi shantiiyo barka ama shantiiyo afartan waynu hadib u bilaabaynaa ya shantiiyo barka u sheeg marka jabaar shantiiyo barka ayaa waa la tukanaya shantiiyo barka iyo birif shantiiyo barka iyo rubi baa la tukanaya shantiyo barka marka la tukado mubaasharatan waxayn gelaynaa muxaadaradii labaad oo ku saabsan beriwaalidiin in waalidka loo noqdo baari marka ha tegina salaada marka la tukado mubaasharatan waxaan gelaynaa kabadi kale insha allah bawsa way hadda musa السلام عليكم ورحمة الله xoogaa rastaa la qaatay muxaadaro labaad insha alla jiri doonta oo sheekh ah birla waalideynka marka insha allah waxaan soo noqonaynaa eh, soddon daqiiqa kadib meelahaas asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayga waa firey